محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu ku guda jirnay baabkii baab ulfaacil ee kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada wuxuu ka bilaabmayaa cashirkeenu axkaamtii faacilkeenu ku guda jirnay markaa dhowr xukun ayuu soo tilmaamay ilaa afar in caamilka iyo faacilku ay xidhiidhaan asalka ah sida asalka ah in ay tahay buu ka bilaabi doonaa cashirkeenu wuxuu yihi sheekhu wاlأصlu sidaa asalka ahi an yeliya inuu la xidhiidho weeyi ay huwa faacilku caamilahu caamilkiisa inuu la xidhiidho weeyi sida asalka u ihi waa in isku xigaan oo oo aan la kala saarin sida asalkaa kolka ficil la sheego faacilkiina in la sheego kadib ficilku hadduu u baahan yahay mafcuul mafcuul xagga dambe sii saasa asala wاlأصlu sida asalka ahi an yeliya waa inuu la xidhiidho ay huwa faacilkii caamilahu caamilkiisa waa inuu la xidhiidho waqad yataأharu inuu gadaal maro ayaa la arkaa ta'ahuran gadaalmar iyo dambayn taarkurkaasoo jawaazan ay jaa'izan mid banaan ah haddaan mushtaq ku awlina cinda alkuufiyiin haddii kalena mudaafu soo qadar cinda albasriyiin taahurkaasoo daa jawaazin banaani u saaxiiba markaa qaduna de waa taqliil bayna tusinaysaa inuu gadaal maro ayaa suuragala wadalika tusaale naxwi walaqad jaaa waxaa soo gaadhay walaqad jaaa dhab ahaan waxaa soo gaadhay aala fircauna fircoon aalkiisii annuduru kuwii digayey baa soo gaahay waa jamcu nadiir nudurkan kuwii digayey ayaa soo gaadhay markaa jaa bimanaa xabara hadday tahay waa laazim laakin bimanaa wasala hadday tahay ama bimanaa balaa waxay noqonaysaa mucadday noqonaysaa mafcuul bay qaadanaysa sida halkan oo kale walaqad jaa dham ahaan waxaa soo gaadhay aala fircauna anuduu baa soo gaadhay hadda halkan tusaalahaan wuxuu ka wadaa faacilkii dib u maray de taakhurkaa laakin dib u maray waa jawaas waa jawaas wey de waa qur'aan oo waa qur-aankuna waa sunna mutabaca saasa lagu raacaya lakin carabi ahaan haddee lasoo hormarin lahaa dee lahaateen lakin ta waa aayad qur'aana wey iyo wakamaa ataa rabahu muusa calaa qadarin iyo wixii lamid ah, waa bedi noo iman doona wakamaa ataa sida ugu yimiday rabbahu rabbigii sida ugu yimiday muusa nebi muuse calaa qadarin ay biqadarin qadar siduu ugu yimiday ilaahay uu qadaray kanna waa maxay dee waa soo hormari karaa kamaa ataa muusa rabahu baa la odhan weliba waa sax oo dee rabahu la socda damiir damiirkani hadda waa cawdu damiiri calaa mutaakhirin ya lafdan ah, lafdi ahaan bu kaga dambeeya de muuse mar kasii dambeey u kasii dambeeya waana caadide waa cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan laa rutbatan de oo rutbat lmafcuul waa ataakhiir rutbat lfaacilna waa ataqdiim mayna saxayn haddee caaduu noqon lahaa la odhan lahaa kamaa ataa muusaa rabbahuna cawd damiiri calaa mutaakhirin lafdan warutbatan wahada huwa aslu cawdi damiiri bade damiirku suu noqdo aslaan waaba sidaaba sax bay noqon lahayd marka wawujuban markaa jawaabsi wuu kuu tusaalay wawujuban ay waqad yataakharu inuu dib mara ayaa la arkaa ta'ahuran dib mar ta'ahurkaasoo wujuban ay waajiban waajiba kan waa waajib ta'ahurkaasi inuu waajib noqdaa suuragala u dambaynayo faacilku soona horaynayo mafcuulku wadalika tusaale naxw wadkur xus nabi maxamedow id wakti xus ibtala u bilkaydiyey oo u jirabay ibraahiima nebi ibraahim rabuhu rabbigii u bilkaydiyu jirabay uu imtixaamay wey macnaahaan markaa u fiirso ibtala waa ficilkii oo waa caamilkii maxaana la doonayey an yatasila alfaacilu bicaamilihi faacilku inuu ku daba dheganaado caamilkiisa oo ibtalaaya laakiin maxaa dhacay wuu ta'ahuray ta'ahurkani waa wujuub waayo haddaynu odhan lahayn wa idibtala rabbuhu ibrahima haddaynu odhan lahayn waxaa ka dhalan lahaa cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajus ila fi sittati masaa'il lixdii masalana ma ahaate lixdii masale ma ka ba la sidaa darteed waaba waajib in dib u mara faacilkii hadda oo waa maxay waa ida tasala bilfaacili damiirun yacuudu cala lmafcuuli faacilka hadduu la xidhiidho damiir u noqonayo mafcuulka waxa waajib ah faacilkii inuu taahuro mafcuulkiina uu tawasulo markaa ibrahim waa mafcuulki soo taqadimay rabuhuna waa faacilki taauray taahurkaasina waa wujuub wey waayo faacilkeebaa la xidhiidsaday damiir unoqonaya mafcuulka haddee dib loo dhigi lahaana dee rutbatfaacili ataqdiimu wa rutbat mafcuuli atakhiiru damiirkiibaa ayaa ka dhalina meel aanu aslaan noqon inuu noqdo ko soma halkaas waa mid wadarabanii waxa y garaacay zaydun zayd ba ay garaacay tanna waa waajib waa xilima waa ida kaana mafcuulu damiira mutasila mafcuulki hadduu noqdo damiir mutasilana he maxaa waajib noqonaya ya dee taqadum inuu mafcuulku soo horeeyo faacilkina uu taakhure ayaa waajib noqonaya oo mayna sax iska ahaateen haddaynu idhaahno darabani zaydun iyaaya daraba zaydun iyaaya mayna sax iska ahaateen kaasi waxayna sax ku noqonayn waxaa ka dhalanaya faslu damiiri maca tamakuni min itisaalihi wadalika laa yajuusu ila fi masalatayn taan waynu soo marna damiirkii oo itisaal ay suuragal ahayd in la itisaaliyo ayaa la infisaliyo tana ma banaan ilaa laba laba saddex masalo hadii la bastiyo hadii kana laba lagu soo ikhtisaarinayba mntin taasina taasaa ka dhalanaysa waa xaaladda labaad ee waajibka taa faacilki in dib loo dhigo durba laba ka tirso lab mse ka sheegay labu ka sheegay waqad yajibu in waajibo takhiir lfaacili jawaazan takhiir faacili wujuban oo laba masl ka sheegay waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa takhiir mafcuuli mafcuulka in dib loo dhigaa in ay waajib noqoto ayaa la arkaa canilficli ficilkana dib looga dhigo waaba waajib tanna u fiirso wadalika tusaale ka darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay halkan waa maxay idaa kaana alfaacilu damiiran mutasila weliba waxaa kasii fiicnaan lahayd halkan waa halkan waxaa suuragal aba taqadum mafcuul cala alficli wfaacil in la iska idhahda zaydan darabtu mana saxin waa saa way noqon kartaa waxaa kasii ficnaan lahayd idaa kaana damiirayni mutasilayni markay noqdaan laba damiiro damir mutasila waxa waajib noqonaya facilka in or darabtuhu mafcuulka inu dib noqdaa inu dib maraa mina waajib noqonayn le labadiiba laba damiro mutasila noqdeen ya kee rutb ahaan ka horeynaya dee ka mutakalimkaa ka macrifo badnaa soo ma waka wkama wuxuu yihi waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa taakhiru lmafcuuli mafcuulka in dib loo dhigaa inuu waajib noqdo can ilficli ficilkana dib looga dhigo wadalika tusaale ka darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay halka kuu qaran nuqtada ka raaco waa damiir maxaa itisaale imika damiir mutasila noqday faacilkii mafcuulkiina muxuu noqday siduu sheekhu wado ismi dhaahira waa waajib markaana inuu mafcuulki dib maro saxiix hal baad haysataa wamaa shay cadiima ayaa axsana wanaajiyey ay huwa maagu zaydan ninka zayd a ah wax weyn baa wanaajiyey oo wanaagga u yeelay tanna waa waajib siiqada maa afcala afcalu taajubku waa mubawab iyo ayru mubawab ayru mubawabku wuu fara badan yahy mubawabku waa laba waa afcil iyo afcala iyo ma afcala soo may labada ma labada siiqa taajubku siiqada haddaba maa afcala ah faacilkiis waa faacilki mafcuulkiisa waxa waajiba in dib loo dhigo mar kasta siiqada maa afcala ee taajubka waxa waajib ah in mafcuulkiisa dib loo dhigo saxiix walalah kaana ku dar waa imisa laba dhade laba suuranayna sooma xilima markuu faacilki noqdo damiir mutasil mafcuulkin noqdo ismi daahira iyo marka uu mafcuul u noqdo siiqada ma afcala laba minane wa daraba muusa wa daraba waa garaacay muusa muuse ciisa ciisuu garaacay muusa ciise garaacay markana waa waajib waa xilima idaa khiifa iltibaasu waa marka iltibaas laga baqade iltibaas marka laga baqayo lix iyo ka soo baxayade lix toban suura ka soo bix ima an yakuna sida halka noqo in laba ismi maqsuuriyiin iyo in laba ismi ishaaraynayiin iyo laba ismi mawsuulinayiin iyo laba yaa mutakalim loo idaafeeyeynayiin mayna afar ya afar unbaad afar ku dhufan de marka hore waxaad ku daysataa ismi maqsuurba ku daysata sida halkan daraba musa haada yaa kala garanaya labadiiba ma la kala garanaya lama kala garanayo saas ma isku daba marmarinaysa markaa afar afar lagu dhufta maxay noqonaysaa lix iyo tobankaa suura kasoo baxaya xaalada iltibaaska laga cararaya de lix iyo tobankaa suura ayaa kasoo bixi waaya oo suuragal ma hadda hadda inaad tirahdid de maxaa kuu kala saarayaba wa kuu kala saaraya mu jira lakin qariina meesha hadday timaado qariinadaasaa la raaci imise suura u sheegay marka imise xaalo u sheegay saddex bkhilaafi naxwi ardacat suqra alkubra waxaa khilaafsan bu yihi sheekhu wadalika qowlkaagani multabisu wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi naxwi ardacat suqra tii yarayd waxaa nuujisay alkubra tii weyneyd de halkan waxa taalla meesha qariina taalla ma tanaqan ba wax la nuujisaa ayaa la nuujiya mise tawiin baa la nuujiya ya labadiba waa muanasa wan isla garanay laakin ta wax la nuujiya ma tir baa ta wax nuujisaaste ma tawiin ba soo tayr dee tawiin baa wax nuujisa tayarna waa la nuujiya soo ma marka halkan qariina taalata qariino ayaa taalla ardacad way nuujisay ardacad waxaa nuujisay asuqraa tii yarayd alkubraa tii weynayd baa nuujisay waqad yataqadamu inuu ka soo hormaro ayaa la arkaa oo markay qariina taalla markaa meeshii ishkaalkii ka baxaya de ka uka baxaya xitaa halkan haddaad daraba muusa alcaaqilu ciisa meesha way ka baxday mogtahay sifa meesha taalla muusagan hore maxaa ka sifaysay alcaaqilu muusagaasi inuu marfuucahabaad garanaysaa de sifadaas ayna tusisay marka meesha hadday qariina taalla ama lafdihii noqon doonta saa qaybin doona ama macnawiye ishkaalki meesha iyo iltibaaskuu ka suulaya waqad yataqadamu inuu kasoo hormaro ayaa la arkaa cala caamili caamilka inuu kasoo hormaro ayaa la arkaa ah, taqdiiman soo hormar ama taqaduman soo hormar taqadumkaasoo jawaazan ay jaaizan banaan mafcuulkii wuxuu kasoo horeynayaba ficilki iyo faacilkii laakin taqadumkaasi waa jawaaz fariiqan koox hadaa waa hanuuniye rabbi koox waa hanuuniye marka imika hadaa huwa weyi faacilkii oo jumladaasi soo ma marka maxaa soo horeysa waxaa soo horeysa mafcuulkii baa soo horeeya waa iska jawaaz wey hadda waa aayad qur'aane lakin carabi ahaan waa iska jawaas wey wwujuban ay waqad yataqadamu inuu soo hormaro ayaa la arkaa taqaduman soo hormar taqadumkaasoo wujuban ay waajiban waajiba si waajiba inuu soo hormaraana way dhici kartaaba inuu waajibnimo mafcuulku uga soo horeeyo ficilki iyo faacilkiiba wadalika tusaal naxw ayamaa tadcu ka alla kaad ku magacowdaan dacawu magacaabay way noqon kartaa ayamaa tadcu ka alla kaad ugu yeedhaan falahu lasmaa lxusna ilahay magacyo wanaagsan buu leeyay maxadushahidka maad garanaysaa waa ayan maad waa iska siliya tawkiida ayan waa caamil waxay ku camal falaysaa tadcuu ayan waa macmuul waxa caamilo ah tadcuu waa caadi laakin biariiqatayni mukhtalifatayn ba iskuga camal falayaan de biariiqatayni mukhtalifatayni midna way jisminaysaa midna mafcuul ba ka dhiganaysaa de laba dariiqo kala duwan bay iskaga camal falayaan marka u fiirso ayan iminka waa mafcuul soo taqadumay caamilkii ku camal falayayna waa tadcuu de waa waajib iminka limaada mafcuulkii baa noqday ismu istifhaam ismu istifhaamna muxuu lahaan jiray sawaarat lkalaam halkaana muxuu ka sheegay hal suruu ka sheegay waxaa zaaidka o dhan dushaan kaga dari doonaa insha alla markaynu shuruxooga gaadhno wuxuu yidhi sheekhu waidaa kaana alficlu ficilku haddii uu ahaado nicmo nicmo haddii uu ahaado aw bisa ama bisa haddii uu ahaado afcaasha madxiga tusisa ama afcaasha demiga tusisa falfaacilu faacilku imaa mucarafun mid lagu macrifeeyey inuu yahay bialal ashi aljinsiyati jinsiyada loo nisbay ashii jinsiyada ahayd mid lagu macrifeeyey inuu yahay ko wuxuu ku baraya faacilka nicmiyo bisa waxa noqon kara saddex shay baa noqon kara saddexdiibu maanta ku baraya marka waidaa kaana alficlu ficil waidaa kaana haddii uu ahaado alficlu ficilku nicmo nicmo ow bisa ama bisa falfaacilu faacilku imaa mucarafun mid lagu macrifeeyey inuu yahay weeyi bialal ashi aljinsiyati jinsiyada naxwu nicma alla wanaagsana alcabdu adoon alla adoon wanaagsana ashwa jinsiya inahu awaabun inahu ayuub awaabun waa mid noqosho badan ah, waa mid toobadkeen badan oo xagga ilahay u noqosho badan ashaasaad ka jinsiya waaya aw mudaafun falfaacilu faacilku imaa mudaafun inuu yahay mid loo idaafeeyey lima shay ay muxuu ku xigtay huwa biyo qoraya limaa shay hiya ashi fihi maaga dhexdiisa ay ku sugnaatay shay ashii wata ayaa loo idaafeeyey aw mudaafun ama inuu yahay faacilkii mid loo idaafeeyey lima shay hiya ashi fiihi maaga dhexdiisa ay ku sugnaatay shaygan faacilkii isaga al ma wato laakiin faacilkaa mudaafe mudaaf ileyhiisa al wata kaasina faacil buu noqon karaa naxu walaa nicma alla wanaagsana daaru lmutaqiina dadka mutaqiinta alla daartooda wanaag badana maxalu shaahidkeena waa maxay nicmo faacilkeygu waa daaru maxaana kasii dambeeya mudaafilihiyga alwata laba aw damiirun ama damiir inuu yahay damiirka oo mustatirun qarsoon weliba waajibnibaa loo qariya damiirkaasoo mufasarun lagu fasirayo bitamyiizin tamyiiz lagu fasirayo tamyiizka oo mutaabiqin mutaabiqaynaya lilmaqsuusi ka maqsuuska ama madxiga lagu khasisayo ama demiga lagu khasisayo waa damiir damiirki waa mustatir waxa lagu fasiraya oo cadaynaya damiirkan qarsoon tamyiis ya tamyiis weliba tamyiiskaasi wuxuu mutaabaqaynaya makhsuuska ayuu mutaabaqaynaya tusaalaad ku fahmi naxu bisa lilaalimiina bedela bisa xumaa ay huwa bedel xumaa bedelan min jihati bedel xumaa lilaalimiina aalimiinta xaggooga u bedel ah markaa eg maxalushaahidku waa maxay bisa faacilkeyga waa damiir mustatir oo waa huwa yaa fasiraya bdlan baa fasirayo tamyiiskaas bdlan taasi ayaa fasiraysa ayaa fasiraya bisa xumaa ay huwa bedel xumaa bedelan bedel ahaan u xumaa lilaalimiina aalimiinta uu bedel u yahay lilaalimiina aalimiinta uu bedel u yahay halkaasina wuxuu kaga baxay faacilka nicmiya bisa inta shee u noqon karo weliba gadaalna uu ka soo celin doonaayo uu sii shari doona lega waxaan ku jirnaa int asalkii sharax alficlu ficilka wlfaacilu iyo faacilku kalkelimati waaxidati kelmad keliya ayay isla yihiin faacilka iyo ficilku maay isla yihiin kelmad keliya dee kelmad keliya maa la kala saarsaara ya ficilku wuxuu ka dhigan yahay faacilku wuxuu ka dhigan yahay cajzulkelima kelmadda qarqarkeygii dambe ficilkuna muxuu ka dhigan yahay sadrulkelima kelmadda qarqarkeygii hore walaa yajuuzu eh, taqadumu cajzi lkelimati calaa sadri lkelima kelmadda qarqarkeegii dambe qarqarkeegii dambe inu ka soo hormaro xaggii hore may banaanta waa shay keliya isleeyihin ina shay keliya ina isleeyihin maxaa u daliila darabtu maxaa la odhan jiray ficlun wa faacil ama darab ficil maadi mabniy cala litisal damiir rafc karaahiya tawaaliya arbac mutaxarikaati fi ma huwa kalkelimati lwaaxida kalkelimati lwaaxida yidhahda icraabteeday ku jirtaa sooma kelmad keliya isla yihin be sooma ya kelmad keliya ayaa la diidaya afar xarakaysan inay ku kulmaan sidaa darteed baa loo rabay marka damiir rafc mutasil lala xidhiidhiyo damir rafcu mutaxarig markuu la xidhiirto akhirkiisa ila ficilka maadi waata la reebe soo ma marka kelmad keliya ka dhigi ficilkiiyo faacilku inay soo kala horeeyaan markaa oo faacilkii uu ka soo horeeyo dee suuragal maaha buu leeyay alficlu ficilka walfaacilu iyo faacilku kalkelimati lwaaxidati kelmad keliya ayaa ay isleeyihiin faxaquhumaa ficilka iyo faacilka xaqoogu an yatasilaa waa inay xidhiiraan markaa de waxaqulmafcuuli mafcuulka xaggiisuna an yatiya waa inuu yimaado bacdahumaa bacda alficli walfaacili aacilkiiyo ficilka dabad waa inu isagu yimaado de qaala lahu tacaala allah sareeye wuxuu yidhi wawaria waa dhaxlay sulaymaanu nabi sulaymaan daawuuda daawuud buu dhaxlay ay alcilma wnubuwata cilmigii iyo nebinimadii buu ka dhaxlay lalmaala maalkama u dhalin oo ambiyada maal lagama dhalada si xadiiska rasuulku uu ku caddaa sala allahu aleyh wasalam marka u fiirso wari laba mafcuul bay qaadanaysaa ki koobaad waa daawuuda ki labaadna waa alcilmadaan soo qadarnay haddaba u fiirso iminka xaqii saxdii weeyaan sulaymaan waa faacilkii waa kuwa xidhiiday mafcuulkiina waa daawuda wa kaa ka dambeeya de asalki waa sida wey mafaacilkun sida ugu daba dheganaado wqad yataakharu faacilu faacilku inuu ka dambeeyo ayaa la arkaa can lmafcuuli mafcuulka inuu ka dambeeyo ayaa la arkaa wadalika taahurkaasi kainun calaa qismayni laba qaybood dushood ayuu ahaaday jaaizun mid banaan wa waajibun iyo mid waajiba faljaaizu ka banaani ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeyi walaqad jaadhab ahaan waxaa soo gaadhay aala fircawna fircawn alkiisii annuduru digniinihii ayaa soo gaadhay waa isagoo iska jaaiz awey iyo wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri ninka shaacirka qowlkiisii weeyuu jaء الkhilaaفata w kanat lahu qadaran kama ataa rabahu musa calى qadarin waa baxru basit jaaa waa u yimid alkhilaafata jaaa waa soo gaadhay jaaa waa soo gaadhay oo waa u yimiday ey huwa cumar ibn cabdilcaziz alkhilaafata khilaafadii ayuu soo gaadhay aw kaanat ay wa kaanat waxayba u ahaatay lahu cumar ibn cabdilcaziz qadaran ay muqadaratan mid loo qadaray bay ahaatay Ah, mid loo qadaray oo xagga ilahi looga qadaray ayay ahaatay kamaa ataa ay ityaanan imaansho ityaankaasoo kamaa ataa ay ka ityaani muusa muuse imaanshihiisa oo kalea rabbahu rabbigii uu yimiday calaa qadarin ay biqadarin qadarna uugu yimiday ilaahay uu qadaray markuu yidhi halkaa baldabka aan eegno waati halkiibaa laga amray nebinimadiiu ka qaatay markaa wuxuu leeyahay jaaa waa u yimid alkhilaafata khilaafadii ow kaanat ama waxay u ahaatay owdani waa bimacna alwaawi wey aw bimacna lwa waa qaliil beydkana loo daliishada waxyaalaha kamid a aw kaanat ay wa kaanat wey aw wa bimacna lwaaw oo waxyaalaha loo istishaashada ayuu kamid yahay marka maxalushaahidkeenu waa maxay iminka dee faacilkii waa jaa o huwa sooma jaa faacilkeenu waa maxay waa huwa wey alkhilaafatana waa mafcuulkii wey kamaa ataa rabahu muusa calaa qadarin taa marka maxalushaahidka ugama jeedo maxalushaahidku waa ka dambe kamaa ataa rabahu muusa calaa qadarin kamaa ataa rabahu rabahu baa mafcuulkiio soo taqadumay musena waa maay waa faacilkii oo taahuray haddii lasoo hormarin lahaana wa iska banaanaan lahayd wa iska banaanaan lahayd sax marka beytkan laba dhinac baa laga daliishadaa labadaba xagga cashirkeena waxaa looga daliishadaa kamaa ataa rabahu musa calaa qadri oo ah jawaazan mafcuulkii uga soo taqadimay faacilkii waxaa kaloo looga daliishadaa ow oo bimacna lwaaw ana waa looga daliishadaa jaa waa soo gaadhay cumar bn cabdilcaziiz alkhilaafata khilaafadii ayaa uu soo gaadhay ow kaanat ay wa kaanat waxayba ahaatay hiya khilaafadu lahu ay licumar bni cabdilcaziiz qadaran iyo muqadaratan mid loo qadaro ilahay ugu talagalayba ba ahaatay kamaa ataa ay ityaanan maada masteriye moogta ityaanan ama majiian imaansho majiigaasoo kamaa ataa ay ka ityaani muusa muuse imaanshihiisa oo kalea ya ityaani muusa waa masderun mudaafun lifaacilihi wa tumima limafcuulihi weyan iska ilaaliya kamaa ataa ay ka ityaani muusa muuse imaanshihiisa oo kalea rabahu rabbigii u yimide calaa qadarin ay biqadarin calaa bimacna alba xuruuf iljaar yanuubu bacduha calaa bacdi waa qaacida mar kastaan ku celcelino calaa qadarin biqadarin qadarna ugu yimid falow qiila haddii la odhan lahaa fi lkalaami kalaamka dhexdiisa haddii la odhan lahaa waa kalaamka tusaale ahaan eed hadda waa aayad qur'aan ma odhan kartid carabi ahaan weeyaan walaw falow qiila haddii la odhan lahaa fi lkalaami kalaamka dhexdiisa jaa nuduru aala fircawn haddii la odhan lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa qawlka qiilka misterkaad ka fahmaysid u celi jaaizan mid banaan buu ahaan lahaa wakadalika saasoo kale lato low qiila hadii laodhan lahaa kamaa ataa siduu ugu yimiday muusa muuse rabbahu rabbigiiy sida ugu yimiday wadalika arrinkani oo in saasi la idhaahdaa xaasilun mid xasilay weeyi wadalika xaasilun insaa la idhaahdo oo ah kamaa ataa muusa rabbahu insaa la idhaahdo oo faacilka lasoo horreysiyo wadalika taqadumulfaacilkaasi dhe faacilka la hormariyo mafcuulka dib loo dhigaa he thaabitun mid sugan wey waayo lanna damiira damiirku xiina idin markaa jumlada saa loo dhigo yakunu wuxuu ahaanaya ay huwa faacilkii ay huwa damiirkii caa'idan mid noqonaya calaa mutaqadimi mid ka horeeya lafdan xagga lafdiga mid uga horeeya warudbada xagga darajada uga horeeya wadalika madkuurka madkuurke cawdu damiiri calaa mutaqadimin lafdan warudbatan huwa isagu alaslu fii cawdi damiiri damiir inuu noqdo midka asalka u aba damiirku inuu noqdo shay kaga lafdan warudbatan inuu noqdo waa sida asalkaaba soo maha de asalkiiba markaa asalkiibaba noqonaysaa ki jaiski wey waa kan k waajibkiina wlwaajibu waajibku ka qawlihi tacaala ilahay sareeye qowlkiisa weeyi wadkur id ibtalaa ibraahima rabuhu weey wadalika haabitun waa mid sugnaaday lnahu shaniye ah, wadalika wujubu takhiirkaasi haabitun waa mid sugan liannahu shaniye low qudima haddii la hormarin lahaa alfaacilu faacilka haddii la hormarin lahaa hunaa halkan oo faqiilo lo odhan lahaa ibtala waa bilkeediyey rabbuhu rabbigii ibraahima buu bilkeediyey lalazima waxaa laazimi lahaa cawdu damiiri damiirku inuu u noqdo calaa mutaakhirin mid kaga dambeeya lafdan xagga lafdiga wa rutbatan iyo xagga rutbada wadalika cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan laa yajuuzu mid banaan maa intaa hore noo soo qaada ila kuwii hore daba socotooda ma suuragal maa marka waxaa ka dhalan lahayd in la idhahdo cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan taasina dee ma banaan ma banaanta waay idibtalaa rabuhu haddaynu nidhahno weyaan oodnu odhan lahay facilku hase hormaro markaa waa waajib sababtu waajibka unoqdana waa maxay faacilkiibaa wata damiir unoqonaya baa wata damiir unoqonaya mafcuulkii haddaynu odhan lahay faacilku ha soo horeeyana waxaynu naqaanaa rutbada faacilku asal ahaan inay taqdiim tahay rutbada mafcuulkuna inay taakhiir tahay markaa mafcuulkii lafdan wa rutbatanba waa kaga dambeeya faacilkii marka maxaa ka dhalan damiirkiina yuu noqonaya mafcuulka damiirkii faacilka ku jira inuu noqdo calaamu taakhirin lafdan warutbatan wadalika laa yajuus ila fi sittati masaa'il lixdiina ka mid maaha warwayna basiidan waay kaasi waa mid waa hal suure haysta wakadalika saasoo kale weeyi naxwu qawlika odhaahdaadiyo wixii lamida darabanii zaydun zayd baa i garaacay kana maad garanaysaan waa idaa kana almafcuulu damiiran muttasilan waalfaacilu isman dhaahiran siduu sheekhu u cabiray wadalika qowlkaagana thaabitun waa mid sugan weeye anahu linahu maxaa yeelay low qiila haddii la odhan lahaa daraba zaydun zayd wuxuu garaacay iyaaya ah. wakadalika saasoo kale waxaa naxu qawlika odhaadaadiy wix lamid ah aad ku qawshid darabani zaydun baa i garaacay wadalika arrinkaagaasi xaasil mid xasili weeye anahu linahu shani low qiila haddii la odhan lahaa daraba zaydun zayd wuxuu garaacay iyaaya aniga ayuu i garaacay lalazima waxaa dhalan lahaa faslu damiiri damiirkii in la soocay baa dhalan lahaa maca tamakunutiya suuragal tahay min itisaalihi in la xidhiidhiyo inuu itisaalaatiyo ay suuragal tahay ayaa haddana la fasliyey wadalika kaasina aydan noqoda laa yajuusu ma banaano ila fi ma dukira ila fi ma taqadama wixii nagu soo hormari mooyaane dhowrkii suura inoo so hormari mooyaane iyadoo damiirkii faslu damiir maca tamakuni min itisaalihi laa yajuusu ila fi masalatain somayn labadii masalena ma ahade imisaynu haynaa sow laba ma hayno waa hadda waa taakhiru lfaacili waa wujubu takhiri lfaacil marka wujubu takhir lfaacil waa saddex masale weeyaan hal keliyu ka tegay halka masalena waa maxay waa idaa kaana alfaacilu maxsuuran fiihi faacilku hadduu noqdo maxsuuru fiihi waa waajib ka qowlihi tacaala inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau alculama waa maxay facilkii muakharmuna waa waajib waayo waa maxsuuru fiih cabsida ayaa lagu koobay culimada ayaa lagu koobay ma maa hadaba annaasa ila diin lqawiimu dadka mabuu edbinba diinta toosan maya wax kale waa halkaa suurana ku darsada saddexdaa suura ayay waajibta faacilkii dib loo dhiga ida ida اtasla bاlfacili damiru yacuudu calى اlmafcuuli aw ida kana اlmafcuulu damira mutasila aw ida kana alfaacilu maxsuura fiihi maynan tahay saddexdaa jaabada gashada waqad yajibu in waajiba ayaa la arkaa ayada noqda takhiru mafcuuli mafcuulka in dib loo dhigaa fi naxwi daraba waa garaacay musa musa ciisa ciisa ayuu garaacay lintifaai dalaalati lintifaai dalaalati tusintii ayaa anfowday calaa faaciliyati axadihimaa midkood faacilnimadooda laystusiyo iyo mafcuuliyati aakhari ka kale mafcuulnimadiisa laystusiyo waay waxa wey halkan wuxuu leya faacilka in dib loo dhiga mafcuulka in dib loo dhiga waajiba mafcuulka in dib loo dhigo ayaa waajiba waa xilima waa ida khiifa marka laga cabsado iltibaas oo lama kala garanayo lama kala garanayana waxa kasoo bixi bayn kun lix suuro waxaa isla noqon karaan laba ismi maqsuur waxaa isla noqon kara laba ismi mawsuul waxaa isla noqon kara laba ismi ishaare waxaa isla noqon karaan laba diyaal mutakalim loo idaafeeyey soo markaa lix iyo tobankaasa kasoo bixi marka iltibaas laga cabsado waayo midkood faacilnimadiisa wixii tusin lahaa lama hayo ka kale mafcuulnimadiisa wixii cayimi lahaana lama hayo labadiiba lagu qadaraya ama labadiiba waa maxali ama labadii munaasaba lagu qadaraya ama labadii munaasaba lagu qadaraya ama labadii tacadur baa lagu qadaraya ama maaha labadii waa isla maxaa lagu kala saari marka lama kala garanayo halkaas suuro waa hal suuro ko dhaha waajib markaa in mafcuulka dib loo dhigo suurada labaad wa ida kana alfaacilu damiira mutasila su sheekhu xag hore ku cabiray wlmafcuulu eh, isma dhaahira darabtu zayda imise laba suuradda saddexaad siiqada ma afcala mafcuulkeega saddex soo ma halkeeyaa ka dhima halkaasu ka tegey halkaasna waa maxay ida kana mafcuul bihi maxsuuran fiihi mafcuul bihi waa hadii uu maxsuuru fiihi noqdo mafcuul bihi waa haduu maxsuuru fiihi noqdo tusaale maa fahima axadun ruuxnaba muu fahmin ilaa sulayman sulaym mooyaane ninka sulaym lamadha mooyaane masale cid kale ma fahmin maa fahima axadun ruuxnaba muu fahmin ilaa sulayman yaa lagu xasriyey fahamkii sulaym baa lagu xasriyey marka mafcuulka muxuu noqday maxsuuru fiihi buu noqday afartaa suurana waxa waajiba in mafcuulka dib loo dhigo kaas noqo falow wujidad haddii la helo qarinatun qarina hadii la helo qarinadaasoo macnawiyatun macnawiye ah wadalika tusaale naxu ardacad waxaan ujisaa suqraa tiirada alkubraa tii weyneyd waa kale waxaa cunay alkumasraa khudrada kumasraha la dhahdo waxaa cunay muuse muuse ayaa cunay weeyaane aw lafdiyatun ama qarino lafdiya haddii la helo ka qawlika darabat muusa muuse waxaa garaacday salma salma ayaa garaacday aw daraba muuse ama muuse wuxuu garaacay muuse alcaaqilu caaqilkaa ciise ciise ayuu garaacay jaza ya lowda jawaabkeegi wey jaaza waxa banaan taqdiim mafcuuli mafcuulki in la soo hormariyo cala faacili faacilka laga soo hormariyo iyo watahiiruhu iyo tahiiru mafcuuli mafcuulka in dib loo dhigo canhu can faacili faacilka dib looga dhigo sababtuna ah lintifaai labsi dheegalkii ayaa anfoobay i dalia madkuurka dhediisa i dalika madkuurka dhexdiisa wuxuu leeyahay sheekhu haddaa qariine macnawiya ala helo oo salaan iminka arbacati suqra alkubra waa qariina macnawiya qariina macnawiya xagga kale waa iska muanaf iyo muanaf oo lakin wa maay nuujintu de waa macno wey sooma waxaan fahmaynaa qofka weyni gabadha weyni inay iyadu wax nuujiso gabadha yarna la nuujiyo ee gabadh yar ayna waxba nuujin mana qaniin olin marka wuu iska soo hormari karaa marka mafcuulka xag horo iska dhigi karta wuna iska damayn karaa akala alkumatra waa wax la cuno waa khudrad muusena waa kii wax cunayy muuse waa aakilkii waynu iska garanana kumatruna waa makuulkii la cunay isla garan de kumatr khudradi wax ma cunto de min qariina macnawiyan ama maaha waa lafdiyaba darabat musa layla ficilka xilli maa la taadiisin jiray markuu faacilku muanath yahay dee musa iminka maxaan garanana inuu mafcuulkii aan garanana waayo ficilkii maxaa la geriye qariina lafdiya la socoto ta baa la socota taadana waxayna tusinaysaa faacilka ficilka loo soo tiirinayaa ee musnad ilayhigi inuu yahay muanath inuu yahay de mnabasilayn marka maadaama labsiga caynkaa u daaqada ka baxayo markaasoo kale waanaad iska soo hormarin kartaa dibna waad udhigi kartaa laakiin marka ay waajibka tahay in dib loo dhiga waa marka labsi laga cararayo weeye laga cabsanayo wax kala saaraana ayna jirin intaa masl ka soco marka walam waxaad ogaataa anahu shaniyo kamaa laa yajuusu sida ayna u banaanayn fi mil daraba muusa alcaaqilu ciisana waad fahmi kartaan bayla tahay muusa waa faacil maanta sababto waa maxay alcaaqil bayna tusinaysa waayo nactigu mancuud ku raaca awjulcraabki minu ku raacay wuu ku raacaya de wujuulcraabka muuse muxuu haystaa oad ka fahmaysaa maadaama nactiga ad ka dhigtay marfuu de isna marfuu bu ah waclam waxaad ogaataa anhu shani kamaa laa yajuusu sida aanu u banaanayn fi mili baraba muusa ciisa an yataqadama almafcuulu mafcuulka inuu soo hormaro cala alfaacili faacilka uu ka soo hormary waxda u kelidii xaalu yahay kadalika saasoo kale laa yajuusu ma banaana taqdiimuhu ay taqdiimu lmafcuuli mafcuulka kasoo horreyntiisa cala alficli ficilka uu ka soo horeeyo ah taqdiimuhu soo horeysiintiisa dhe taqdiimuhu ay taqdiimulmafcuuli mafcuulka kasoo horeyntiisa calayhi cala alfaacili faacilka uu ka soo horeeyo wa cala alficliya ficilka inuu ka soo horeeya sidayna u banaanayn sidayna u banaanayn daraba muusa ciise markaa tirahdi mafcuulku inuu faacilkao keliya kasoo horeeyo saasoo kale uma banaano mafcuulku inuu kasoo horeeyo faacilkii iyo ficilkii labadaba masla fahni lianlaa yutawahama sida aan loo moodin anahu mafcuulku mubtadaun mubtada inuu yahay wa ana alficla ficilkuna mutaxamilun mid xambaarsan inuu yahay oo sita lidamiirihi ay lidamiiri mafcuuli mafcuulka damiirkiisa wa ana muusa muusana mafcuulun mafcuulu yahay oo hadda dadka iska tirahdid ciisa daraba muusa ya maxaa la moodaya ciisa waxaa la moodaya mubtade ciisa ciise daraba wuxuu garaacay huwa ciise muusa muuse ma maan mubtade la moodin musana mxuu noqonaya mafcuul bs ka noqonaya musaa marka maxaa jumladana khabar ba unoqonaysaa de jumlada ficilki faacilki mafcuulka ka kooban khabar ba unoqonaysa marka iltibaaska caynkaas ayaa xasilaya saa ma banaano ficilkiiy faacilki in xagga hore laga soo damariya ma banaano waa isla fahnay laakiin oo marka wahmiga caynkaasu imanayo laakin haddii aanu kaasi imanayn oo maanic udiid haddii aanu jirin way iska iman karaa jaais ahaan wuu uso hormari karaa waajib ahaanna wuu uso hormari karaa lakin hadda de labsi baa laga cabsaday labsi laga cabda labsi baa laga cabsaday ila muuse icraab kuu ku qadaran yahy waayahay wayajuus waxaa banaan fi mili daraba zaydun camran waxaa ku banaan an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu kaso hormaro cala lficli ficilka inuu kaso hormaro ood iska tirahdid camaran daraba zaydun inaad tirahdaa banaan licadami lmaanic min dalika taqadumka wax diida ayaan jirinba qaala lahu tacala alla sareeye wuxuu yidhi fariiqan hada buu ilahay wax diidaa ma jira marka maanic diidaa mu jira labsiina ma imanaya soo ma oga aria mubtada maad ka dhigi kartaa de mubtada ma odhan kartid ma odhan kartid waqad yakun inuu hada ayaa la arkaa taqdiimuhu taqdiimu taqdiimu lmafcuuli mafcuulka soo hormarkiisu waajiban ay taqaduman soo hormar taqadumkaasoo waajiban waajib ah ka qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa o kale weeye ayama tadcuu falahu asmaa lxusnaa fayan ayan mafcuulu mafcuul weeyi litadcu litadcu bayna mafcuulu tahay muqadamu waana laga soo hormariyey calayhi tadcu baa laga soo hormariyey wujuban ay taqaduman soo hormar taqadumkaasoo wujuban ay waajiban waajib a lnahu mafcuulku shardun shardi weeyi wa shardu shardiga lahu ay kanu lahu shardiga waxa u sugnaaday sadru kalaami kalaamka bilowgiisa wa tadcu tadcuuna majzuumun mid la jasmiyey weeyi bihi ayan baa lagu jasmiyey ku raabn de waa hadal badan kuma jiro marka waa maxay mafcuulku wuu kasoo hormari karaa ficilkii mafcuulku ficilkii wuu kasoo hormari karaa mata idaa kana mafcuulu isma istifhaamin soo hal suura maa laba idaa kana almafcuulu damiiran munfasilan idaa kana almafcuulu damiiran munfasilan muraada bihi taksiisu markuu mafcuulka noqdo damiir munfasila laakin looga jeedo taksiis ka mili qawlihi tacaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu waa waajib halkaana cibaadada ilahay kelidii lagu gaaryeelaya waa idaa kana mafcuulu damiira munfasila muraada bihi taksiisu misa laba sm waaba saddex suuray odhan jiraan culimadu suurada saddexaadna maxayd suurada saddexaadna waxay ahaan jirtay waa idaa waqaca ficlu mafcuuli idaa waqaca ficlu lmafcuuli bacda faa'il jazaa'i walam yakun walam yakun lilficli mafcuulu aakharu muqadamun bay odhan jireen waa marka ficilku daba dhaco fada loo yaqaano fauljaza ficilkana aanu lahayn mafcuul kale oo ka horeeyo la sheegay wrabbaka fakabir faama alyatiima falaa taqhar alyatiimada w mafcuulkii soo taqadumay weyn warabbaka fakabirna wu ka soo taqadumayde saddexdaa goor bay waajib tahay inuu mafcuulku ka soo hormaro ficilki iyo faacilka wada socdo war masle fana inta ka soco wida kaana ficlu ficilku haduu yahay nicma nicma haduu yahay aw bis ama bis hadii u yahay wajaba waxa waajiba fi faacili faacilkiisa an yakuna inuu ahaado isman ismi inuu ahaado ismigaasoo mucarafan la macrifeeyey bilalif alif lagu macrifeeyey walaam iyo laam lagu macrifeeye waa alle naxu nicma alla wanaagsana alcabdu alla adon wanaagsana aw mudaafan inuu ahaado mid la idaafeeyey lima shayna loo idaafeeyey maago fiihi ka inuu fii maaga dhexdiisa u ahaaday al al u ahaaday ka qawlihi tacala wala nicma alla wanaagsana daaru lmuttaqiina fala bi'sa alla xuma matwa lmutakabiriina kuwa iskibriye isweyneeya alla hoygoogii halkay barada dhiganayaan aw mudmaran ama inuu mudmar ahaado mud markaasoo mustatiran qarsoon waa ka xag hoose kaale wujuban waajibnimona u qarsoon damiirkaasoo mufasiran lagu fasirayo binakirati nakiro lagu fasirayo nakiradaasoo mansuubatin la nasbiyey cala tamyiisi tamyiisnimo lagu nasbiyey weliba ka qawlihi tacaala bisa alla xumaa ay huwa bedel bedelan bedel ahaan u xumaa lidaalimiina daalimiinta ay bedel qaataan y bisa xumaa huwa y bisa lbedelu bedel xumaa bedelan bedel ahaan u xumaa markaa damiirka mustatirka ayaa fasiraya tamyiiska dambe bedelan ah waa huwa marka waa huwo wey waida stawfad markay oofsato intaan misle nicmada faacilka inoo fahnama waa saddex amridun weliga allah saddex amridun u raadi waida stawfad nicma nicma haddii ay oofsato faacilha faacilka waida stawfad hadday oofsato nicma nicma xafidta ah faacilki nicma biqasdi lafdiha waida stawfad hadday oofsato nicma nicmi faacilahaa faacilkeega haddii ay oofsato faacilka adhaahira ee dhaahirka ow faacilahaa ama faacilkeega faacilka almudmara ee mudmarka u fiirso iyo wa tamyiisahu tamyiiskiisa faacilka mudmarkaa tamyiiskiisa misle fahne ya laba goor bay daahir ahayd marka loo tiriyo markuu alwata iyo marka mid alwata loosii tiriyo marna mudmar bu ahaa tumis baa fasiraya waa labadii goorun de o faacilha ama faacilkeega u dhamaystirmo ay oofsato faacilkeega almudmare ee damiirka iyo wa tamyiisahu faacilkaa damiirka noqday tamyiiskiisa jia waa lala imanaya bilmaqsuusi kii maqsuuska ahaa ee bilmadx madxiga lagu khasisay awidami ama dhaleecaynta lagu khasisay wax maqsuus la yidhaha jira maqsuuskii baa la keenaya marka faqiila waxaa lo odhani nicma alla wanaagsana alrajulu alla ni wanaagsana almaqsuusu bilmadxi ka amaanta lagu khasisaya zaydun zayd waaye markaa zaydun kan baa la keenaya maqsuus baa loo yaqaana waa maqsuuskii amaanta lagu khasisayy ya zaydun y almaqsuusu bilmadxi zaydun markaa zaydun maxaad ka dhigtay khabar mubtadihiisu waanyay waxaba ku banaan inaad ka dhigtid mubtade jumladan horena jumladan horena khabarkii ay tahay raabidkuna asha ku jirta oo zaydun rijaalka ka mid ahayn rajulka ka mid ma ila asha ku jirta waa jinsiya waa ka mid cumuumin ahaan jirin waxyaala rawaabida jumlada imisaan ahaan jirin ima an yakuna ismi ishaaratin aye wa ima an yakuna inuu ismi ishaare yahay iyo in cumuum yahay iyo icaadatu lafdi bcayni in lagu soo celiyo kii kale mxu ya ya iyo damir damirka iyo damirka taa damirka ugu jira damirka ugu asabsanaabade inuu damir noqdo iyo inuu ismi ishaare noqdo iyo caadaة mbtad blafdihi iyo cumuumkan de cumumka muna ku jiri jirin cumuumkan ba ayaa maanta raabit noqonaya marka nicma alla wanaagsana u fiirso kana waa kii la fasiraya nicma wanaagsana ay huwa rajul rajulan rajul ahaan u wanaagsana ey almaqsuusu bilmadxi zaydun zayd weeyaan ta hore eeg arajulu faacilkii m mayna dhamaystirin faacilki way sheegta oo la sheega ma zayd waa maqsuuskii marka ta dambana nicma damiirkeyga waa mustatir waana waajib istitaar rajulanna waa tamyiiskii faacilkaa fasirayy marka labadaa la helo waa in maksuuskii dabadood la helo nicma rajulan zaydun waa ina tirahdo marka mana saxayn waa basiid wa icraabuhu icraabkiisu sawka ku icraabayba wa icraabuhu icraabkiisu mubtadaun mubtada weeyi waljumlatu jumlada qablahu ka horeysaana khabarun khabar weeyi waraabitu isku xidhaha baynahuma iyaga isku xidhayaana alcumuumu waan hor dhacnayba alcumuum waa cumuumka alladii cumuumka fi lalifi walaami alifta iyo laamta ku sugan intaa masl fahan halkaas wuxuu kugu sheegay ma taqaanaa war ogow oo maadaama oo nicmo iyo bi'se aad saddex faacil aad u yeeshay oo tiro saddex shay baa faacil u noqon kara nicmo iyo bi'si faacilkooga daahirka waa laba goole markay dhammaystirtaanay helaan ama hadduu damiir noqdo damiirkii de mustatirka ahaa iyo tamyiiskiisii la helo la kaalay maksuuska wa inta waad fahamte ma ya ee adiga oon faacilsiin maksuus ma keeni kartid de adoon faacilsiin masuus ma keeni karti waa kan soo wada intaana bushiyey malaga kugu dhex wareegeysa waa kan ijmac buu kusoo naqlinaya laa yajuusu ma banaana bu yihi bilijmaci ijmacku ma banaana an yataqadama inuu soo hormaro almaqsuusu maqsuusku inuu soo hormaro cala alfaacil faacilka inuu ka soo hormara maqsuuska inuu faacilka ka soo hormaraa mid banaan maaha bilijmac buu kuso naqliya mesha ijmac nahwigu u yaryahay maarata isna ijmac buu ku yiri falaa yuqaalu laodhan maayo falaa yuqaalu laodhan maayo nicma nicma zaydun arajulu yuqaalu waa muayru siqa m naafacilki waa shafad may nahay faacilkii jumladu nahay faacil may noqota ole waad ku adkaysanaysa mutaakid baa tahay waad ku adkaysanaysaa ama ku raaxsantiin culimo ya haya ya ha may noqota mise ma noqoto waayo na waa naafacil imse shee baa noqda imse shee baa noqda afar shee baa noqda tirihay mafcuul haye haye haye dee soo iyo afartii iska dhaastayba ya war fiicanti war rag baabkaas ugu baxeen oo idin baxay maasha allah waxyaalaha nawaaibtayda waa saa weeyaan shan bay noqonayaan marka afartaa a taqaaniin iyo waxa wow iyo qaaf iyo laam ku jiro naaifaal waxa unoqda waa jumlo wey markaa shan bay kuu noqonayaan de maha shan bay kuu noqonayan markaa waxay gaar ku tahay un jumladu marka waxa wow iyo laam iyo qaaf maadadiisu ay ka kooban tahay ama mudaaric ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaade markaa rag waa baxay intaas masha allah falaa yuqaalu la odhan maayo nicma zaydun arajulu iminka kala guro kaas nicma zaydun arajulu eeg arajulu baa faacilkiya zayduna waa maksuuskii armaysla socona ya oo nicma zaydun ha waa mahdi zaydun baa faacile zaydun tan lafteeda faacilaba waa sax boqolkaas nicma wanaagsana zaydun zayd wanaagsana almaqsuud bilmadxi arajulu weeye saxdiba mana mana saxan mahdi hee sabab aacilka soo hormaray ma de soogesidiisiiba markaa soo hormaray inuu dambeeyahay oo la idhaahdo mixi lagu khasiso ah, halkaas weli kuma yar sooma halkaas weli wax yar baa ka yar dhiman cabdiraxmaan <laughs> maxaa ka dhiman ashi soo faacilkeenu saddex midunbuu noqonaya ama inuu al wato ama maaha inuu ismi daahiriya laakin muaaiy loo sii idaafeynaya al wato ama dambe noqdo dee zaydun albu wata mid al wata maa loo daaf faaciluma noqon karaba markaas arajul dama faacilkiya marka halka maxaynu ka fahmayna zayd inuu maksuuskii ahaa faacilkiina uu kasoo hormaray taasna wax banaanba ma bilijmac ee maxay noqon lahayd in la idhaa nicma rajulu zaydun saasa sa war misla fahne nicma zaydun arajulu walaa cala tamyiizi tamyiiska inuu kasoo hormaraana ma banaano tan isaga khilaaf kasory qulnaa saasaan leenahay bu ibn hishaam khilaafane mukhaalifiina xaalan ku khilaafana lilkuufiyiina kuufiyiinta falaa yuqaalu laodhan maayo nicma wanaagsana eeg faacilka iminka muxuu noqonaya waa damiir waayo rajulan toddoba tamiiska u fiirsatay nicma wanaagsana ay huwa rajul almaqsuusu bilmadxi zaydun waaya rajulan rajul ahaan imikana muxuu ka soo hormaray tamiiskiiba kaso taasi wax banaan maa marka si fiican baad u fahanta ma marka hore waxoogaa in yar adkeyd baalmadi lakin wa furfuranta wayajuus waxa banaan bilijmaaci ijma waxa ku banaan an yataqadama ibnu hishaam ijma badan bu aaweyna siiye an yataqadama inuu soo hormaro cala alfaacil an yataqadama inuu ka soo hormaro ay huwa maqsuuski cala alficli ficilka iyo walfaacili faacilkaba naxu zaydun zaydun zayd nicma alla wanaagsana alrajulu alla nin wanaagsana waa sax wax diidaya iminka ma jiro waayo jumladan dambuun baa noqonaysa khabarkiiba asha ku jirtaana waa cumuumkii inaad tusinaysaayo waaba khabarkii de raabidkana waa ta wayajuz waxa banaan an taxdifa inaad iska xadaftaana banaan inaad he inaad iskaba xadaftaa banaan aan taxdifa inaad xadafto maqsuuskii xilima lakin goor kasta idaa dalla calayhi daliilu markuu daliilna tusiyo qaala allahu tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi anagu wajadnaa waan wajadnaa waan helnay hu ayuub waan helnay saabiran xaalo u yahay waad xaalayn kartaa mota ama inaa anagu wajadnaa waxaan ku ogaanay hu ayuub saabiran baan ku ogaanay nicma alla wanaagsanaaye alcabdu alla adoon wanaagsanaa inahu ayub awaabun waa mid toobadkeen badane ay almaqsuusu bilmadxi huwa ayub weeyaan halkee laga fahmay de intao dhan aayadahan dhanba isaga kasoo sheekeynaya aayadaha dhanba isaga ay kasoo sheekeynay baabu ma ku darnaa wallahu aclam subxaanaka la ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka